bilkhilaafkaas culummada <clears throat> iyo waxa ay ka yidhaahdeen ayaynu maaragtay eegi doonaa haddii rabbino qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi ama alkhadiru khadir nabiyullahi khadir calayhi salaam waxaa inoo soo hormartay faqad taqadama ana muusa calayhi salaam raxala ilayhi fi talabi maa cindahu min alcilm nabiyullahi muusa qisadiisa markaynu ka sheekeynaynay fi suurati eh, alkahfi waxa ay ka sheekaysay nabiyullahi khadir calayhi salaam nabiyullahi muusa calayhi salaam inuu dalabulcilmi uu u rartay oo tegey oo waxa weeye uu aaday nabiyullahi khadir isaga oo cilmi ka dalbaya oo waxa weeye doonaya qisadii nabiyullahi eh, muusa markaynu ka hadlaynay xadiidkii dheeraa oo imaam albukhaari wariyey waa ti maaragtay oo halkaa ku caddaaday inuu maaragtay nabiyullaahi khadir aaday oo waxa weeye markuu nabiyullaahi muusa intuu qoomkiisii u khudbeeyey ay yidhahdeen dadka yaa ugu cilmi badan uu yidhi markaa aniga markaa ilaahay ku canaantay oo maadaama uuna dhihin allahu aclam ilaah baa garanaya ilaah baa ku canaantay oo la yidhi addoon addoommadeeda ka mid ah oo kaa cilmi badan baa jira markaasuu weydiistay ilaahay oo yidhi see baan ku gaaraa kalluun qaada baa la yidhi marka kalluunkaa meesha aad ku weydid ayuu joogaa kabacdi marka markuu nabiyullaahi khadir nabiyullahi muusa markuu soo aaday halkaa waxay suuratu alkafi ilahay inooga sheekeeyey alkafi qisadoodii oo dhammaystiran waana soo marnay oo waxa way halkaasan kusoo sharaxnay haddaba markaa xadiidkii sariixa ahaana waa inoo caddeeyey inuu ahaa ninkaas aaday nabiyullahi muusa calayhi salaam nebigii reer bani israa'iil ee sida qaarkood ay leeyihiin ma ahayn ee muuse kalau ahaa inuu yahay qowl daciif wuxuu yidhi marka ibn kahiir raximahullah waqad ikhtulifa fi fi lkhadir fi ismihi magaciisa waa laisku khilaafay wa nasabihi nasabkiisa iyo waxa weeye cidda uu galo waa laisku khilaafay wa nubuwatihi nebinimadiisi waa laisku khilaafay wa xayaatihi ila alan hadda ma nool yahay mise waa dhintayna waa la isku khilaafay haddaba afartaa qodob oo laisku khilaafay ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala ayaynu maaragtay soo qaadaynaa aqwaal badan ayaana la isugu khilaafay qodobka ugu horreeya markaa amaa ismuhu isimkiisa maxaa la isugu khilaafay qaala alxaafid ibnu casaakir waxa uu yihi taariikhda markuu ka hadiyey waxaa la yihi inahu lkhadiru ibnu aadam calayhi asalaam lisulbihi waxaa la yiri buu yidhi khadir waxaaba dhalay nabiyullahi aadam oo waxa weeye wuxuuba ahaa nabiyullahi aadam baa dhalay kabacdi wuxuu wariyey xadiiskii daar qudni wariyey oo cabdullahi ibni cabaas afarkii laga wariyey uu yihi cabdullahi ibni cabaasa waxaa laga warinayaa inuu yihi alkhadiru bnu aadam lisulbihi nabiyullahi khadir aadam baa dhalay oo waxa weye waaba wiilashii nebi aadan buu ka mid ahaa wa nusiya lahu fi ajalihi ajalkiisa ayaa dib loogu dhigay ee macnaha ma dhiman oo waa nool yahay ilaa iyo goormuu noolaanaya xataa yukadiba addajaal dajaal oo aakhiru zamaanka soo bixi doona ayuuba la kulmi doonaa ba la yidhi oran doonaa been baad sheegaysaa ilaahna mateed kadaab baa tahay haddaba aharkaasi waa ahar munqadica oo daciifa wey waxaana ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo muqatil ibn sulayman oo waxa weeye kadabuuhu maaragtay ahlulxadiid culamaa lxadiid way beeniyeen waxay ninkaa waa beenlow oo axaadiis beena iyo aahaar beena ayuu soo naqliya marka maadaama adi asarka uu ku jiro sanadkiisa nin beenlow ah oo matruuka aan la qaadanayn waxa weeye qowlkaa marka cabdullahi ibn cabaas looma tirin karo waa daciif wey haddaba halkaa waxay inooga caddaatay inuu qowlka oranaya khadir waxaa dhalay nabiyullahi aadam inuu yahay qowl daciifa oo been ah oo aan waxba ka jirin ibn qutayba waxa uu keenay kitaabkiisa almacaarif can wahab ibn munabah waxa uu ka soo qaaday wuxuu yidhi ana isma alkhadir waxaa la yidhaahdaa magaciisa balya wa yuqaal waxaa la yidhi iliya labadaa magacba waa la yidhi laakin aabihii waxay yidhahdeen waxaa la yidhahdaa malkan ayaa aabihii la yidhaahdaa oo waxa weye saas ay ugu soo gurine marka wuxuu yidhi aabihi waxa la yaha malkan ibn falib ibn caabir ibn shalax ibn eh, arfakshada oo ninkii waxa weeye magacaadka oo arfakshada oo nabiyullahi u dhalay sam ibn nuux marka wiilkaa nebiyo badan baa ku abtirsadaa nabiyullahi ibrahim iyo kulli laga soo bilaabo in badan baa gasha oo waxaa la yidhaha magaciisa arfakshada ayaa la yidhahdaa sam ibnu nuux baa dhalay baa la yidhi ninka marka nin wuxuu geliyey wahab waxa uu geliyey maaragtay sam ibnu nuux inuu galo ayuu sheegay oo waxa weye halkaa ayuu ku abtirsadaa marka reer bani israa'iilna ma ahayn khadir oo waxa weye kamid ma ahayn waayo nabiyullahi muusa calayhi salaam markuu reer bani israa'iil la joogay khadar jiha kaluu joogay oo marka isagoo khadir ka mid ma aha reer bani israa'iil nebiyadii reer bani israa'iilna kamid aha sida inoo imaan doonta marka uu weydiinayo eh, nabiyullaahi eh, muusa markuu salaamo oo oran doono salaamta xagee ka keentay markaa oran doono muusa baan ahay marka uu yihi nebiyu bani israa'iil miyaa tahay marka sidaa daraaddeed ma ahayn reer bani israa'iil nabiyullaahi qadir calayhi salaam sidoo kale waa qaala ismaaciil ibnu abi uways waxa uu yihi ismu lkhadir fi ma balagana int sidana soo gaartay waxaa la yihahdaa magaciisa almucamaru ibnu malik ibnu cabdallah ibnu nasr ibn eh, ibnu azdi ayaa la yihahdaa bu yihi marka waxa uu leeyahay maaragtay saasaa la yidhaha magaciisa almucamar ibnu malik ayuu ku magacaabay ayaa la yihahdaa wa qaala kayru waxay yidhahdeen khabiruun ba la yihahdaa magaciisa aabihiina waxaa la yihahdaa camyaayil ayaa la yihahdaa oo wuxuu galaa yidhahdeen camyaayiilkaas ayaa waxaa dhalay alfiyaza ibn ciis marka alcis wa ama cis alcis ama alcays ama ciis wa ninkaas waxa weeye isxaaq ibn ibrahim baa dhalay oo nabiyullahi isxaaq ayaa dhalay wuxuu la dhashay ninki la jiray maaratay shu eh, yacquub calayhi salaam iyo alcays ayaa walaal ahaa marka nabiy llahi yacquub waxaa ka farcamay ba layihi reer bani israa'iil oo waa waadix waa soo cadaynay in badan waxa weeye ciisuana waxaa ka farcamay nink nimankan la yidhaahdo room oo waxa weye ruumiyiinta dadkan cadcad oo waxa weye dadkan maaragtay yurubiyaanka ayaa ku abtirsada sidaa daraaddeed waxaa halkaa kaaga caddaanaysa nimanka reer bani israa'iil oo yahuuda iyo waxa weeye nimankan yurubiyanka waxa weeye laba walaala ayay ku afirsadaan oo yacquub ayay reer bani israa'iil ku afirsadaan maaragtay qoladaana waxay ku aftirsadaan alcays ibnu isxaaq ama ciisuwana way dhahaan ayay ku aftirsadaan marka sidaasu wuxuu ku galaa baa la yidhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam oo wuxuu markaa noqonayaa maaragtay khadir nin waxa weeye ruma oo waxa weeye dadkii aan reer bani israail ahayn ayuu noqonay wa qiila waxaa la yidhi inahu ibnu malik waa la yidhi qaarna waxayba yidhaahdeen nabiyullahi ilyas ayuu walaal la ahaa huwa aku ilyas ayay dheheen qaalahu imaamu suddi ayaa yidhi calaa kuli xaal noocuu doona ba ahaadee khadir waxa weye magaciisa khilaaf badan ayaa ku jira sidoo kale waxa uu waxaa laga wariyey sida ibnu casaakir u werinayo can saciid ibn musayib annahu qaala inuu yihi alkhadiru ummuhu ruumiya hooyadii waa ruum oo waxay gashaa alcays ibnu isxaaq ayay gashaa oo nin ruum hooyadii ruum ayay ahayd aabihiina waa abuuhu farisiyun nimankaa fariska la yihaahdo oo dee iyago markaa qowmiye jirtay ahaa oo iyaguna ka duwan ayay markaa oo waa dadkan hadda iran iyo dadkaa loo yaqaana maaragtay maaragtay bakistaniyiinta iyo dadkaaso dhan ba faris la isku yihaahdeen wa qaala bacduhum qaarkood waxay yihahdeen kunyatuhu abulcabaas ayaa la ohan jiray qaala ibnu waxa waxau yihi markuu aqwaasha keenay walashbahu sidaa waxa weye ay u eg tahay oo macquulka ilaah baa garanaya ana alkhabira laqabun galaba calayhi khabir waxa uu ahaa laqab laqabku waa naynaas naynaas ka qaalib noqotay markaa magaciisii qarsoomay ayuu ahaa arrintaasaa marka saxiixa waxaana sii caddeeyey xadiid uu warinaya imaamu albukhaari oo abi hurayra can abi hurayra laga wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidkaas abu hurayra uu nebiga ka warinay waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi inamaa sumiya alkhadiru khadir waxaa loogu magacaabay liannahu jalasa waxa uu ku fariistay calaa farwatin bayda wuxuu ku fariistay farwa waxaa la yidhahdaa dhulka alardu lbayda alati laa nabaata fiiha dhulka waxaa la yidhaahdaa aan waxba ka soo bixin dhul cad oo eggegan oo waxa weye aan wax naqa lahayn cagaar lahayn waxba lahayn oo waxa weeye ciid un ayuu ku fariistay oo waxa weye aan lahayn dhul aan cagaar iyo geede iyo waxba lahayn caws iyo waxba ku olin markuu ku fariistay fa idaa hiya tahtazu min khalfihi khadraa gadaalkiisa ayaa markaa waxa weye dhulkii waxaa kasoo baxay cagaar oo waxa dhulkii o dhan waa cagaartay oo cagaar buu noqday markaase waxay ku dhejiyeen alkhadir kii cagaaraa oo waxa weeye maaragtay khadirku waa cagaarka marka cagaarkii ayaa markaa laqabka ayaa u noqotay ba yidhi qaala cabdirazaq waxa uu yihi cabdirazaq asancani waxa uu yihi alfarwatu farwa waxaa la yihahdaa alxashiish alabyad wama ashbaha ay macnaha dhulka eh, xashiishka waxyaalaha caleenta iyo waxa kasoo daatay geedaha oo markay caddaadaan ama waxa weeye cawska yararka ah oo cad oo eberkaa aan cagaarayn ayaa la yihahdaa bu yihi wa qaala imaam lkhaaabi waxa uu yihi wa qaala abu abu cumar waxa uu yihi alfarwatu waxa weeye alardu lbayda dhulka cad alati laa nabaata fiiha dhul macnaha ibera oo qalalan oo aan wax cawsa iyo wax naqa midna ku oolin ayaa la yidhaahdaa alfarwa haddaba qodobkaa waxaa halkaa inooga caddaaday nabiyullahi khadir calayhi salaam magiciisa waxaa ku jira khilaaf fara badan lama garanaya magiciisii oo saxiixa laakiin waxaa inoo caddaatay alkhadir inay tahay laqab oo waxa weeye sidaa loogu bixiyey maadaama uu dhulkii cagaartay oo awoodda ilaahay dee qudradda ilaahay uu ku cagaartay laakiin meeshii uu fariistay ahayd ayaa markaa waxaa lagu dhejiyay alkhabir qodobka labaad dikru lkhilaafi fi nubuwati alkhadir calayhi salaam ayaa qodobka labaad kusoo qaadanaa nebinimadiisii waa laisku khilaafay iyadana haddii marka magacii laisku khilaafay nebinimadiina waa laisku khilaafay ma nebi buu ahaa mise nebi ma ahay qaala imaamu ibnu kahiir raximahullah waxa uu yihi waxa uu yihi waxaa inoo soo hormartay markaan nabiyullahi muusa ka sheekeynaynay inuu nabiyullahi muusa iyo yuushac markay israaceen calayhim assalaam markii ay tageen lamaa rajaca yaqusaani latar macnaha markii ay gudbeen oo yidhi maaragtay nabiyllahi nabiyullahi muuse calayhi salaam aatinaa kadaana laqad laqiina min safarina hada nasaba qaala ara'ayta in aweyna ila sakrati fainii nasiitu lxuut wama ansaanihu ila shaydaan an adkurah waاtakada sabiilahu fi lbaxri cajaba fartadaa calaa aathaarihima qasasa meeshaa markay soo noqdeen marka oo waxa weye intay markii hore ballantii la siiyey baa waxay ahayd nabiyullahi muusa ilaahay uu siiyey meeshaad kalluunkaa ku weydid kalluunkaa kolayga kuugu jira oo saadka ku ah oo aada cunaysaan markaad weydid oo kaa fakado meeshaasuu joogaa khadi eh, ninkaas aad ka helaysid halkaasuu joogaa halkii marka meel bay ku nasteen oo waa seexdeen wiilkii uu ujeeday marka yuushac uu ujeeday kalluunkii oo dambiishii ka baxay buu arkay oo badda galay oo la yaabay marka kabacdi marka wuxuu rabay inuu usheego wuu ilaawey marka way socdeen markay cabaar muddo soconayeen ayuu daalay nabiyullahi muusa markaasuu kabacdi u sheegay way soo noqdeen marka kabacdi markay soo noqdeen bay u yimaadeen oo meeshii ugu yimaadeen isagoo maradiisa intay isku duuduubay waxa weeye halkaa hurda nabiyullaahi muuse calayhi salaam markaa wuu salaamay o salaam ti islaamka ayuu salaamay assalaamu calayka ayuu yidhi fakashafa can wejhihi intuu maradii wejiga iska qaado wacalaykum asalaam yidhi ayuu wuxuu yidhi anna biardika salaam xagee salaanta ka keenteen oo maxay tahay halkan dadkan dhulkan salaantaani waa maxay macnaha meeshaan dad islaama ma joogin qaala wuxuu yidhi ana muusa man anta buu yidhi qaala markaas wuxuu yidhi ana muusa qaala markaas wuxuu yidhi nabiyu bani israa'iil ma waxaa taa nebigii reer bani israa'iil qaala nacam buu yidhi haddaba marka arrintoodii halkaasaa laynooga sheekeeyey halkaa marka waxaa ka cad seebuu ku ogaaday durba inuu yahay maaragtay nabiyullaahi muusa calayhi salaam inuu yahay nebigii reer bani israa'iil marka halkaa waxa kaaga caddaatay inuu nebi ahaa siyaaqa marka aayadahaas fi suurati alkaafi ay ka sheekaysay meelo badan waxay caddaysay oo daliil u tahay inuu nabiyullaahi khadar nebi ahaa calayhi salaam ko waxaa daliiluha ah marka ugu horeysa ilaahay waxau yidhi fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma ilahay waxau yidhi waxay heleen halkaa ka heleen addoon addoommadeeda ka mida ah, oo aanu siinay raxmatan min cindina aanu siinay raxmad iyo wanaag wa aanu barnay min ladunna cilma cilmi aan barnay macnaha nebinimo loo waxyooday oo waxa weye ilaahay cilmi uu baray wey waxay daliil u tahay marka inuu nebi ahaa qowlka labaad nabiy llahi muusa wuxuu yidhi hal atabicuka calaa an tucalimanii mima cullimta rushda ma ku raacaa si aad ii bartid wixii lagugu baray hanuunka oo ilaahay uu ku baray si aad ii bartid qaala wuxuu yidhi inaka lan tastadiica maciya sabra ma awoodi kadhid buy wa kayfa tasbiru calaa ma lam tuxid bihi kubra see baad ugu sabraysaa adoo nebi nebiya oo rasuul ah waxyaalo aadan cilmi u yeelan mana garan kadhid mana sabri kadhid qaala nabiy llahi muusa wuxuu yihi satajidunii in sha allahu saabiran walaa acsi laka amra macnaa waxaad i helaysaa inaan sabro o aanan ku caafiyin shardi buu ka qaaday marka wuxuu yihi fain itabactanii qaala fain itabactanii falaa tas'alnii can shayin xata uxdita laka minhu dikraa ilaa aniga aan kuu sheego waxba ha iweydiinin bu yidhi wixii aan sameeyo ha iweydiinin wixii aan sameeyo ha iweydiinin ilaa anigu arrinta aan kuu sheego qaala ibn kahiir wuxuu yihi raximahullah falaw kaana weliyan hadduu weli yahay walaysa binabiyin lam yukhaatibhu muusa bi hadihi lmukhaataba arrinta noocaasa inuu nabiyullahi muusa oo uu og yahay inuu nebi yahay oo uu og yahay rasuulkii reer bani israa'iil loo diray inuu yahay oo min ululcazmi ka mid a ah, oo uu yidhi nebiyu bani israa'iil miyaa tahay markuu yidhi muusa baan ahay miyuu saa ula hadli lahaa oo ugu adkayn lahaa ima ima adkaysan kadib ima sabri kartid su-aal ha weydiinin su-aalo ad adag marka ayuu halkaas shuruudo adag buu ka xiray walam yarudda calaa muusa hada radd maaragtay nabiy llahi muusana tawaaduca uma sameeyeen ninaan nebi ahayn oo waxa weye ka cilmi cilmi lahayn oo waxa weye maaragtay addoon iska caadiya oo waxa weye ama weliya ama maaragtay maaragtay nin cilmi ilaahay siiye laakin aan rasuul ahayn leanno nabiy llahi muusa baa ka fadli badan oo waxa weye ka darajo sareeya saa ulama wa hadleen marka waxay caddaysay marka halkaa inuu nabiy llahi muusa ogaaday inuu ninkaani yahay nebi ilaahay doortay oo waxa weye la derajo ah oo waxa weye maaragtay nebiga falaw kaana gayra nabiyin lam yakun macsuuman leannahu hadduuna nebi ahayn hadde macsuum ma aha walam takun muusa waxa weeye wa huwa nabiyun cadiimun wa rasuuluhu macnaha isagoo rasuul ah oo waxa weeye nebiga ah, oo la diray inuu raqbo u yeesho oo uu dalbo oo cilmi ka dalbo ninka noocaasa waxa weeye arrintaasi ma dhacdeen hadduu og yahay inuusan nebi ahayn waayo nebigu waa macsuum seebuu marka uga dalbayaa qof kale oo aan nebi ahayn macsuumna ahayn cilmi markuu marka walamaa cazama cala dihaabi ilayhi markuu go-aansaday inuu ninkaa aado oo muddo badan weliba u socdo wuxuu yihi maaragtay laa abracu xataa abluga majmaca albaxrayn wa amdi xuquba inaan sanooyin badan socdo ilaa aan ninkaa ka gaaro kama zuulaya bu yii maaragtay cuqubkaana waxay culamadu ku tilmaameen ilaa iyo siddeetan sano inaan soconayo ilaa aan ninkaa helo intaasoo dhan marka waxay caddaysay maadaama nabiy nabiyullahi muusa uu saa ugu dadaalayey inuu ahaa ninkaasi fadalla calaa annahu nabiyun mithlu nebi lamida inuu ahaa oo ilaahay u waxyoodo ayay arrintaasoo dhan caddaynaysaa oo waxa weye uu nebi ahaa waqad khusa min alculuumi culuum gaarana lagu gaar yeelay oo waxa weeye maaragtay una nabiyullahi muusa ogeyn leannahu nabiyullahi muusa waa waxaa sugnaatay macnaha markii uu ka sheekeynayey nabiga alayh salat slam xadiiskii dheeraa oo bukhaari u wariyey markii ay waxa weeye doonta fuuleen inuu shimbir yarayi intuu soo dul fuulay doontii uu badda geeskeeda biyo hal mar ka baday intuu qoriga ku fariistay markaasuu wuxuu yidhi muusow cilmiga adiga lagu siiyey ee kan la isiiyeyba cilmiga ilaahay agtiisa yaalla shimbirkaa intuu badda ka qaaday oo kale ma dhama macnaha ilaahay cilmigiisa cid kasta hadduu siiyo cid gaari karta cid amayn karta male leh intaasoo marka waxay kuu caddaynaysaa inuu nebi ahaa oo waxa weeye nabiyullahi khadr nebi ilaahay doortay u ahaa midda saddexaadoo haddana daliil u ah ana alkhadira aqdama calaa qatli dalika algulaam wiilkaa yarkaa dalika algulaam wiilkii yaraa oo sakiirka ah oo aan qaan gaarin ayuu dilay markay la kulmeen wiilkii oo waxa weeye eh, ay wiilki u yimaadeen ayuu dilay oo waxa weye wiilkii buu dilay nabiyullahi muusa marka waa yaabay wuxuu yidhi ma wiil baa dilaysaa aan dembiba lahayn oo waxa weeye aan wax dembiyaba gelin kabacdi markaa waatuu yidhi alam aqul inaka lan tastadiica maya sabra miyaanan oran ima awoodi karin oo arrinteeda umadu qaadin kartid waa cududaartay marka nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi bas wey mar dambe ku weydiinmay maanta iyo cududaar intaasoo marka waxay kutusaysaa nb haddii wiil ninkaana uuna nebi ahayn rasuulna ahayn loo waxyoonoo la oran wiilkaa dulli ilaahay uuna u waxyoon hade waxa weeye qisaas buu noqon lahaa see buu maaragtay nabiyullaahi muusa oo rasuul ah oo ululcazmiya oo waxyi u imaanayo in hortiisa lagu sameeyo dembi oo qof la dilo aan dembi lahayn suurtagal ma marka waxyi min allah weye markaasuu ogaaday nabiyullahi muusa marka arrintaa waxay kutusaysaa daliil waadixa inuu nebi ahaa oo waxa weeye arrintaasi oo maaragtay waxyi min allahi ay ahayd ee weli uusan ahayn haddii la yidhahdo weligu ahaa e weligu macsuuma aha weligu dadka iska laynmayo weligu hadduu qof dilo awliye kasta uu yahay waa waa la qisaasaya waayo uma banaana inuu qof dilo laanno cidina uma waxyoonin oo allihii subxaana qaadirka ahaa ma oran arrintaas samee waay halkaa marka waxaa ka caddaatay intaasoo dhan inuu ahaa weli maaragtay nebiyun min alambiya waxaa kaloo usii daliila maaragtay eh, nabiyullahi khadr calayhi salaam markuu wiilkii dilay haddana markaa waxa uu yihi wamaa facaltu can amri aniga arrintanba umaba samaynba arrintayda maaha ee waxa weeye waa arrin allihii subxaana qaadirkaa uu maaragtay amray weyn sidaa daraaddeed marka waxay kuu caddaynaysaa inay arrintaasi tahay nebi min alambiyaa inuu yahay way marka markii uu midda afraad oo loo deliishanayo markii ugu dambeysay oo nabiyullaahi khadar arrintiisi uu u cadaynayay nabiyullaahi muusa doontii oo waxa weeye qoriga ka jeexay oo biyaha geeshay oo harqiyey iyo waxa weeye gurigii uu toosiyey derbigii iyo wiilkii uu dilayba aakhirkii ugu dambeeyey waxa uu ku yiri markuu u sheegayey oy kala tegayeen raxmatan min rabbika wamaa facaltuhu can amri dalika ta'wiilu maa lam tasdi calayhi sabra markuu kulli u caddeeyey oo wiilka sababtiisa u sheegay inuu wiilkaasi gaalnimo ay waxa weeye u qorayn oo aabihii iyo hooyadii oo mu'miniina uu maaragtay gaalayn lahaa ilaahay marka uu waxyo la yihi wiilkaas hala dilo si ilaahay wiil kale oo wanaagsan ugu bedelo derbigii wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi laba wiiloo agoona oo aabbahood saalix ahaa ayaa kanzi ugu dhex jiraa oo waxa weeye ilaahay la doonay markii ay waaweynaadaan inay la soo baxaan intaasoo dhan markuu sameeyey kulli sheegay doontii wixii dhan uu fasiray ayuu wuxuu yidhi wamaa facaltuhu can amri aniga maaha arrintaani waxaan anigu sameeyey laakin waa wax allihii subxaana qaadirka ay amray oo waxa weye waxyi min allahi wey halkaa marka waxaa intaasoo dhan ka caddaatay nabiyullaahi khadir calayhi salaam inuu yahay nebi min alambiyaa oo waxa weye allihii subxaana qaadirka uu waxyooday haddaba hadday sugnaatay marka ibnu kathiir wuxuu yidhi waidaa habatat waidaa habatat haddii ay sugnaatay nubuwatuhu nubinimadiisii sidaa aan sheegnay lam yabqa uma uma harin buu yidhi liman qaala biwalaayatihi in waxa weeye dadkii yidhi weli weeye nebi ma aha wax daliila oo ay cuskadaan ma haystaan buu yidhi arrintaanina ma diidayso inuu nebi isagoo nebi ahaa inuu weli ilaahay ahaa bal waxa weye inuu rasuul ahaa ma diidayso kullu dalika waxa weeye daliilna looma hayo inuu rasuul ahaa lakin wax diidaya male qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru ladila maxay deliishadeen dadka yidhi waa qowlka laisku khilaafay nabiyullahi khadir ma nool yahay mise waa dhintay waa laisku khilaafay xilligaan hadda aynu joogno ma nool yahay ila an mise waa dhintay iyadana waa laisku khilaafay marka waxaynu sheegnay magaciisi in khilaafay nasabkiisiina in la isku khilaafay nebinimadiisiina laisku khilaafay midda afraadoo laisku khilaafay waxa weeye ma nool yahay mise waa dhintay marka labaynu u kala qaadaynaa bal adilada ay deliishadeen qoomka yiri dadka yiri wuu nool yahay maxay deliishadeen qaal ibn kathir waxa uu yihi markuu sheegay axaadiis badan iyo aahaar kulli wada daciifa oo waxa weeye wada mawduuc miirana ayuu waxa uu yihi wa hadihi الriwaayaat wاlxikaayaat hiya cumdatu man dahaba ila xayaatihi ila alyowm wa kulu min alaxaadiisi almarfuuca daciifat jidda walaa yaqumu bimiliha xujatun waxa uu yihi ibn kathir markuu axaadiistii sheegay iyo waxa weye aathaartii faraha badnayd riwaayadaha aad ujeedid bu yidhi iyo axaadiista iyo sheekooyinkaa laga sheekeeyo faraha badan kulli waa wada daciif buu yidhi axaadiistu waa wada mawduuc been nebiga lagu beer abuurtay weeye aahaartuna waa wada daciif xikaayaadkuna waa wada daciif oo waxa weye sheekooyin dambe oo taabiciintii iyo laga sheeg sheegay kulli waa daciif buu yidhi kullina waxa weye wax ka sugan ma jiraan oo waxa wax wada daciifa ah. haddaba marka halkaa maxaa inooga caddaatay inay kulli wada daciif yihiin oo wax ay la deliishan karaa inaan ahayn wuxuu yihi ibn kair raimahullah wuxuu yihi waqad tasadaa buu yihi ashayku abulfaraj ibn اljawzi raximah llah fi kitaabihi cujalat lmuntadir ibn اljawzigaasi marka waxa weeye abulfaraj ba la yihahdaa ma aha ibn اlqayim اljawzi ma aha ee waxa weeye waa ibn اljawziy oo waxa weeye waa ka duwan yahay waana maaragtay kutub badan buu leeyahay tafsiir buu leeyahay sad lmustanir la yihahdo oo waxa weeye iyo maratay kitaabkan cujaalat lmuntadir fi sharxi xaalat alkhadir khadir axaadiista ku soo aroray oo dhan buu aruuriyey iyo aahaartii kulli markuu kulli aruuriyey ayuu wuxuu caddeeyey waxyaalahan oranaya inuu nool yahay inuu maaragtay weli joogo kulli inay yihiin wada mawduuc oo waxa weeye beena marka aad u muxadisiintii buu ka mid ahaa kitaab waxau leeyahay axaadiis almawduca oo waxa weeye almawducaat ibn اljawzi marka waa min aimati ahli lxadiisi wey kulli marka wuu caddeeyey inay wada daciif yihiin oo wax sugan aynan ahayn wuxuu yihi marka ibn kathir waqad ajaada fi dalika waaxsana alintiqaadi maaragtay aad buu uhagaajiyey oo si fiican buu u radiyey buu yihi dadka waxa weye axaadiista daciifka deliishanaya waay haddaynu ogaanay marka qoladaasi waxay deliishadeen inay daciif tahay maxay deliishadeen dadka odhanaya maanta culummada tiri ma nool khadir waa dhintay maxay deliishadeen waa qodobka afraad oo dikr aladila alati ixtaja man yaraa ana alkhadir qad maata nabiy llahi khadir dadka aaminsan inuu dhintay maxay deliishadeen qaala ibnu kahiir raximah llah waxa wuri wa ama aladina dahabuu ila anahu qad maata ragga ku tegay buu yidhi culummada ku tagtay inuu nabiyullaahi khadir dhintay waxaana ka mida buu yidhi imaamu albukhaari iyo ibraahim alxarbi wa abulxusain ibn lmunaadi waxaa ka mida buu yidhi washaykh abulfaraj ibn ljawzi waa hadda sheikhaan sheegnay oo kitaabka ka qoray kitaabkiisuuna aada ugu caddeeyey arrintaa oo aad iyo aada uga hadlay waxay deliishadeen adilo badan minha qowluhu tacaala wma jacalna libashari min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun fii suurati alambiya markay mushrikiinta yidhaahdeen nebigu wiilal male oo waxa weye waa iska dabargo aya arrintiisuna way dhammaanaysaa ayaa markaa waxaa lagu yidhi ilaahay waxa uu yidhi wama jacalna libasharin uma aanu yeelin qof bashara ee duriyadii nebi aadama min qablika adiga kaa horeeyey alkhuld ay inay waaraan oo adduunka ku waaraan umaba aanu yeelin afa in midta haddii adigu aad dhimatid fahum lkhaaliduun ma yaga ayaa waaraya oo joogaya waa maya wey cid walba waa dhimanaysaa wuxuu yidhi marka ibnu kahiir raximahullah falkhadiru nabiy llahi khadir in kaana basharan hadduu bashar ahaa faqad dakala fi hada alcumuum haddii uu bashar ahaa marka oo waxa weeye ahaa waxa uu soo galay aayaddaa cumuumkeeda oo waxa weye aayaddaa tiri wama jacalna libasharin waa caam weeye qof ilaahayga subxaana qaadirka nabiyullahi aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaama saaca qof noolaanaya ma jiro qof walba muddo unbaa la siiyey waana dhimanaya oo qof walba cumri kastaa la siiyo nabiyullahi nuux oo kun sano noolaa waxa weeye waa u dhintay nabiyullahi aadam oo kun sano noolaa waa dhintay kulli waa la dhimanayaa marka qof walba cumrigiisu in ha ahaado laakiin waa la wada dhimanayaa oo geeridii waa la dhedheminaya kullu nafsin daa'iqatu lmowt mowtkii ayay naf walba dhedhaminaysaa wey haddaba marka hadduu bashar ahaa oo waxa weeye qof bili-aamiya uu ahaa aayaddaa cumuumkeeda ayuu soo galay oo waxa weye daliil lama hayo marka la yihaahdo ilaa khadir mooye khadir isaga cumri dheer baan siinay lama oran kara marka waayo daliil looma hayo way qowlka labaad oo la deliishaday waxa weeye adilada labaad qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi waid akada allahu mithaaqa annabiyiina ila xus baa la yidhi nebiga markii ilaahay uu ka qabtay nebiyadii oo dhan balan lamaa aataytukum min kitaabin haddii aan ida siiyo kitaab wa xikmatin iyo nbi maaragtay dee xikma oo waxa weeye sunnaha iyo waxa weye xikmada iyo nebinimada haddii layda siiyo oo nebi layda ka dhigo rasuul layda ka dhigo uma ja'akum uu idin yimaada rasulun rasuul musadiqun rumaysan limaa macakum waxa weye waxa agtiina yaal waa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sida ay maarata ku fasireen cabdullahi ibn cabaas iyo inoo imaan doonta latuminunna bihi latu'minuna bihi walatansurunna inaad rumaynaysaan oo u gargaaraysaan ballan ku qaada buyi qaala a aqrartum arrintaa ma qirteen oo ballan ma ku qaadaysaan wa akhadtum calaa dalikum isrii ballan adag halkaa maydkaga qaadaa oo waxa weye ma ka ballan qaadeen qaaluu aqrarna waan qirnay bay dheen arrintaa waa fulinayna ballan weeye inaan haddii noo yimaado inaanu fulinayno qaala ilaahay waxa uu yidhi fashhaduu ka markhaanti noqda wa ana macakum min ashaahidiin ana markhaati baan ka ahay nebi kasta marka wuxuu leeyahy cabdullahi ibn cabaas ma bacata allahu nabiyan nebi ilaahay ma soo dirin ila akhada ilaahay waxa uu ka qaaday ballan adag almithaaq ballan lain bucitha lain bucitha muxamedun muxamed haddii soo saaro wahum axyaa iyaga oo nool kii nool markaas oo jooga la yu'minuna inuu rumaynayo bihi walayansurunna inay u gargaarayaan imaam albukhaari ayaa asarkaas sheegay oo waxa kitaabkiisa ku soo arooriyey qaala ibn katir raxima llah waxau yihi fain kaana alkhadiru haddii uu khadir marka noolaa hadduu nebi ahaa oo waxa weye uu nebi yahay ama weli ahaa faqad dakala fi hada almithaq ballantaasuu soo galay oo waxa weye waa inuu ballantaasu galay oo waa ku jiraa ballantaa falow kaana xayan fii zamani rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam haddii uu nebiga xilligiisii noolaa la kaana ashrafa axwaalihi an yakuuna bayna yaday waxa ugu fiiclaan lahayd maalintaa inuu yimaado oo nebiga u yimaado oo waxa weeye wax la qabto oo rumeeyo oo dhinac istaaga nebiga calayhi salaatu wasalaam wa yansuruhu uu gargaaro oo waxa weeye arrintiisa uu caddeeyo oo waxa weeye acdaadii iyo nimankii dhibayey waxa weye uga heliyo leannahu in kaana nebiyan waajib bay ku tahay inuu yimaado haddii uu weli ahaana fasidiiqu afdalu minhu macnaha sadiiqnimada ayaaba kasii fadli badan oo waxa weeye weligu cid kastaa noqon karta laakin sidiiqnimadu waa kor wey marka sida abubakr sidiiq oo kale iyo ayaaba kasii fadli badan marka marka wain kaana nebiyan nebi hadduu ahaana nabiyullahi muusa baa ka fadli badan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waladii nafsii biyadihi allihii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu gacantiisa ku jirte low anna muusa kaana xayan haddii nabiyullaahi muusa maanta noolaan lahaa maa wasicahu ilaa an yatabicanii uma banaanaadeen wax kale inuu aniga iraaca mooye oo diinteeda u qaato oo aniga isoo raaco mooye wax kale uma banaanaateen sidaa daraaddeed marka maadaama nabiyullaahi muusa oo ka fadli badan oo waxa weeye ka derajo sareeya oo waxa weeye ululcazmi kamid a uu nebigu leeyahay uma banaanaateen wax kale inuu aniga iraaca mooye xaggee joogaa marka nebi khadar iyo waxa weeye ciddii maaragtay lamidaba waa inay markaa wuxuu yidhi marka ibn kathir waqad dallat alaayatu aayaddu waxay kutustay iyo waxa weeye maaragtay xadiidkuba ana alambiyaaa kulluhum nebiyadii oo dhan haddii la yidhaahdo faraban macnaha maaragtay kaba dhigba inuu nebiyadii o dhan la yidhaahdo maanta waa nool yihiin xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam kulligood hadday noolaan lahaayeen waajib waxaa ku noqon lahayd oo ay ku khasbanaan lahaayeen inay nebiga rumeeyaan oo u gargaaraan oo waxa weye ay safka la galaan oo jihaadka la galaan ayay ku khasbanaan lahaayeen waayo wakaa nebigu sheegay aayadda qur-aankaana caddaysay inay waxa weeye ballan lagaga qaaday oo waxa weeye aan maaragtay marnaba ay maaragtay eh, ayna ka bixi karin sidoo kale nabiyullah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam habeenkii laylat lisraa walmicraaj markii la geeyey baytulmaqdis oo waxa weeye jibriil intuu raacay baytulmaqdis ay tageen oo salaadii timid waxa weeye jibriil iyo maaragtay halkaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam imaam buu u noqday oo waxa weye nebiyadii oo dhan baa halkaa inta laysugu keenay oo ilaahay usoo kulmiyey ayuu nebigu tujiyey waxa weye uu nebi u noqday haddaba waxay kutustay marka inuu yahay anahu alimaamu alacdam nebigu inuu yahay imaamkii rususha oo dhan oo nebiyada oo dhan inuu u yahay iyo mu'miniinta oo dhan uu imaam u yahay sala allahu calayhi wasalam haddaba fa idaa culima hada wahuwa macluumun cinda kuli mu'min qof walba oo mu'mina wuxuu ictiqaadsan yahay inuu nebigu yahay waxa weeye imaamu lmu'miniin iyo waxa weeye ambiyadii iyo rusushii oo dhan inuu u yahay culima anahu law kana alkhadiru xayan lakana min jumlati ummati muxamedin sala allahu alayhi wasalam haddii uu nool yahay marka oo xilligan uu joogo ama xilligii nebiga joogay hadde wuxuu noqon lahaa wuxuu ka mid yahay ummaddii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuuna ku dayan lahaa nebiga waana u imaan lahaa waana la tukan lahaa oo waxa weye nebiga ayuu raaci lahaa uma banaanaateen inuu isdhuunto oo uu qarsoomo waxaa kaloo usii daliila nabiyullahi ciisa alayhi salaam oo ululcazmi ka mida shanta rusul oo waxa weeye ululcazmiga akhiru zamaan markuu soo dego yaxkumu bi hadihi shariica diintan islaamka ayuu wax ku xukumaya lama imaanayo diin cusub kamana baxayo nebi maxamed buu raacaya wuxuuna noqonayaa ummadda nebi maxamed shaksi ka mida oo waxa weye buu raacaya bal marka uu soo dego oo salaada la aqimo wuxuu odhanayaa imaamku kaalena tuji markaasuu leeyahay maya idinkuna tujiya adinka waxa weye ayaa a'imo isku ahaa ilaahay baa idinku sharfay wey sidaa daraaddeed marka intaasoo dhan waxay kutusayaan nabiyullahi khadr calayhi salaam inuu maaragtay noolayn sidoo kale waxaa macluuma nabiyullahi khadr calayhi salaam lam yunqal bisanadin saxiixin walaa xasanin sanad saxiixa xadiid iyo athar toona laguma hayo xilligii nebiga inuu noolaa oo u yimid nebiga oo maalin la kulmay oo nebiga rumeeyey ama uu la kulmay midna lama hayo mana u imaanin dagaalna kalama qayb gelin mana imaanin weyn sidaa daraaddeed maalintii beder oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ducadiisa ay ka mid ahayd ilaahay uu beryey ay ka mid ahayd allahumma intahlik hadihi lcisaaba haddaad maaragtay kooxdan cusba ama cusaaba waxaa la yihahdaa kooxda dadkan saxaabada yarka oo saxaabadii nabiga calayh salatu salaam saddex boqol iyo dhowr iyo toban ahayd oo mushrikiintii oo kuna hortaagan tahay ilahu haddaad maanta kuwaan halaagtid oo waxa weeye nasrigaaga iyo guushaada aadan usoo dejin haddi cid dambe ardada kugu caabudi mayso laa tucbadu bacdaha fi lardi cid ku caabudaysa male oo waxa weeye muslimiintii cid kaloo islaama ma jirin maalinta oo meeshii joogta xadiidkaa imaam muslim baa warinaya wuxuu kutusaysaa marka nabiyullaahi khadar haddii uu noolaan lahaa muxuu qeybtaa uga soo qeybgeli waayey oo halkaa uu imaam waayey leanno halkaa waxaa joogay saxaabada raggi ugu waaweyna abubakar iyo cumar iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa hogaaminayay malaa'igtiina raggii ugu waaweynaa baa joogay oo jibriil iyo maaragtay malaa'igtii o dhan baa joogtay sidaa daraaddeed bu waxa uu lahaa xasan ibnu thaabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa maalintaa wuxuu lahaa waana gabaygan waxaa la yidhi waa gabayga ay beytka oo gabaygaa oo ugu aad loogu faamo oo waxa weeye afkharu beytin qaalat lcarab aa la yihahda waxa uu yihi wbibi'ri badrin id yarudhu id yaruddu wujuhahum jibriilu taxta liwaa'ina wa muxamadu waxa uu yihi markii mushrikiintii inta la laayey ceelkii beder lagu gurayey buu yidhi oo lagu baabi'iyey buu yidhi oo halkaa wejigooda lagu daadiyey buu yidhi jibriilu maliku jibriil taxta liwaa'ina calankeega hoostiisa ayuu joogay anagu nala safnaa wey macnaha malaa'igtaa nala safnay iyo nebi maxamed labadii nin waxa nebi maxamed oo khayru khalqi illaahi oo basharka dhan ugu khayr badna oo waxa weye maaragtay sayid walade aadam ah iyo jibriil oo malaa'igtoo dhan hogaamiya oo waxa weye ugu sharaf badan oo ugu qiimo badan oo sayid lmalaa'ika labaduba annaga nala safnaayeen bu yihi marka ibnu kahiir wuxuu yidhi falow kana alkhadiru xayan hadduu nabiy llahi khadir noolaan lahaa oo maalinta uu noolaa sharaf iyo wanaag waxa u ahaan lahayd inuu meesha yimaado oo maalintaa ka qayb galo dagaalka oo ghazwatu beder uu ka qayb galo leanno malaa'igtii ghazwatu beder ka qayb gashay ayaa malaa'igta ugu sharaf badan ba la yidhi malaaig eh, saxaabadiina waxa ugu sharaf batay oo ugu fadli badan malaa eh, nimankii ka qayb galay ghazwatu beder haddaba marka maalintaa kama uu maqnaadeen oo wuu imaan lahaa maalintaas uu imaan lahaa haddaba marka qawl buu keenay ibnu kahiir ay dhici karto dadka qaar inay deliishadaan waana dadka ay deliishadaan dad badan baad arkaysaa oo ku oranaya awliyada baabkooda lama galo awliyadu waa duusha xaggay tagaan marka dagaalkii beder bay ka qayb galeen ee waan la arkaynin wuxuu yidhi fa in qiila haddii la yidhaahdo inahu kaana xaadiran wuu joogay maalintaa beder laakin wuu isqariyey oo waxa weeye la arki mayn oo dadku ma arkaynin qofna ma arki karin waxaa loogu jawaabayaa arrintaasi waa arrin daciifa waayo sababtu maxay tahay maxaa keenaya inuu isqariyo sababta keenaysa ina is inuu isqariyo maxay tahay malaa'igtuba isma qarin oo ka fadli badan oo waxa weeye maaragtay eh, aad iyo aad maaragtay meeshii joogay ismana ay qarin sababtu marka isku qariyay maxay tahay waa kalaam daciifa marka in la yidhaahdo wuu isqariyey bal waxa u qiimo badnaan lahayd oo sharaftiisa kor u qaadi lahayd inuu ismuujiyo oo yimaado maalinta oo dagaalkaa ka qayb galo ayaa sharaf iyo wanaag oo dhan u ahaan lahayd way haddaba marka arrintaa waxay kutusaysaa inay tahay arrin daciifa oo oonan la odran karin wuuna isqariyey waana joogay leanna waxa weeye waxa weeye waa qowl daciifa qofkii yihahda wuu joogayna waxa weeye yatakalamu bigayri cilmi waa qof ku hadlaya cilmi la-aan iyo jahli iyo waxa weeye maaragtay waxaan saxiixayn way marka axaadiista daciifka oo makduubada oo beenta nebiga loo tiiriyey iyo aathaarta beenta oo dadkii mubtadacada ahaa bidcada ay sameeyeen waxa weeye aqwaashaas in laga dheeraado oo laga dheeraado wey waayo waxaa arkaysaa qaar baa ku oranaya suufiy eh, suufiyadoo kale awliya aan ahay waan duulaa waxaan joogay dagaalkii beder seeftaasi maalintii beder bay igu dhacday intuu nabar ku tuso dadka masaakiinta ayaa lacagta lagaga gurtaa waxaasina wax saxiixa maaha oo waxa weye sida inoo imaan doonta axaadiituna ay caddaynayso arrintaasi waa arrin aan saxiixahayn waxaana sugnaatay maaragtay fi saxiixayni ku sugnaatay xadiidkii cabdullahi ibni cumar waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa hamayna tujiyey buu yidhi salaadii cishaha markaasuu waxa uu yidhi markuu salaadii tujiyey ara'aytum buu yihi ka warama laylatukum haadihi hameenkan caawa laga bilaabo fa inahu ilaa mi'ati sana laa yabqaa miman calaa wajhi alardi alyawma axadun macnaha boqol sanoo caawa laga bilaabo adduunka qofna ku harimayo caawa nool inta caawa nool boqol sano caawa laga bilaabo waa wada dhimanaya qof dhaafaya ma jiro boqolkaas sano wa fi riwaayati waxay ahayd caynun tadrifu macnaha il ilmaba eh, ilma ka timaado macnaha il noolba macnaha qof walba oo nool boqol sano caawa ka bilaabata waa wada dhimanaya ayaa noolaanaya intii kabacdi dhalata jiilka dambe marka waxaa la yihahdaa jiilka xilligaas mar buu dhamaadaa jiilku waa dhamaadaa jiil waxaa la yidhahdaa boqol sano cidii wada nool qarni qarnigaasi marka waa dhamaanaya marka qarnigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye boqol sano ayuu ku dhamaaday oo waxa weeye boqolkaa sano markii taariikhda la tiriyey waxaa la yidhi habeenkaa laga bilaabo boqolkaa sano nin saxaabiya oo dhaafay ma jirin iyo nin nebiga arkay oo xilligaa dhaafay yuuban saxaabiba ahaane ama gaal ahaado ama cid kale ha ahaadee way cabdullahi ibni cumar wuxuu yihi marka saxaabadii waa nexeen aad bay unexeen nexeen laakiin nebigu wuxuu ujeeday calayhi salaatu wasalaam inkhiraama inkhiraama qarnihi qarnigiis inuu dhammaanayo sarbeeb bay ahayd sidoo kale imaamu axmed xadiis uu werinayo wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warama hameen hameenkan fa ina calaa ra'si mi'ati sana boqol kunoo caawa ka bilaabata laa yabqa minman calaa dahri lardi axadun qof adduunka caawa jooga noolaan mayo oo waa dhimanayaan boqolkaas sano gudahooda ayay wada dhimanayaan waana xadiis maaragtay waxaa weriyey imaamu axmed waa xadiis saxiixa si sheikh albani ku cadeeyey fi saxiix aljaamic sideed boqol toddobaatan iyo kow we haddaba marka axaadiista daciifkaa ah in la isku mashquuliyo maaha axaadiistaas saxiixa ayaa waxa weye qaala ibnu jawsi waxa uu yidhi fa hadihi axaadiiu sixaax taqdacu daabira dacwa xayaati alqabr waxay goynaysaa oo afka maaragtay ay soo afjaraysaa qofkii yidhaahda khadir waa nool yahay ayay daliil ku tahay xujo ah oo waxa weye ay kalaamkiisa burinaysa uma qaala ibnu kahiir raximah waxa uu yidhi falkhadiru in lam yakun qad adraka zamana rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam khadar haddii uu soo gaarin nebigii xilligiisii oo ka hor uu dhintay taasi dood kama taagna waaba tegey oo waa dhintay ilahi u naxariisto wa in kaana qad adraka zamanahu xilligii nebiga hadduu soo gaaray fa hada alxadiid xadiidkaana yaqtadii annahu lam yacish bacda mi'ati sana xadiidkani wuxuu keenayaa boqolkii sano inuu dhintay marka oo waxa weye boqolkaas sano gudahoodii uu dhintay oo kabacdi una sii noolaanin fa yakunu alana mafquudan marka laa mawjuudan xilligaan marka nabiyullaahi khadr ma joogo waayo kun iyo afar boqol iyo ziyaada la maraya dhowr iyo labaatan sano marka waxa weye nabiyullahi khadr calayhi salaam hadduu xataa xilligii nebiga noolaa kaba dhigba dadka odhanaya wuu noolaa haddii loo raacaba warkooda oo la yidhahdo xilligii nebiguu noolaa oo wuu soo gaarayba boqolkaas sano gudahoodii u dhintay oo waxa weye boqolkaas sano sida saxaabadii u dhamaadeen ayuu isna u dhamaaday oo waa socday haddaba marka raximahullah alle u naxariisto nabadgelyana dushiisa aato nabiyullahi khadar waa dhintay waayo daliil looma hayo qofkii yidhaahda maya isagu ma dhiman hadda wuxuu noqonayaa qof qowlkii nebiga beeniyey oo isagu yidhi anaa ka cilmi badan nebigii daliilna aan haysan marka qofkii yaraada nabigu wuxuu leeyaha boqolkaa sano gudahooda qof walba oo caa maanta ku nool dhulka waa dhimanaya caawa laga bilaabo boqol sano laga gaaro inta caawa nool waa dhimanaya oo waxa weeye ma gaarayaan oo boqolkaas sanay dhammaanaya marka waxaa laga yaabaa dadkii markaa saxaabadii joogay qaar baa konton jiro ah lixdan jiro aha waa wada dhinteen qaar baa toban jiro ah waa dhinteen qaar baa markaas waxa weeye caruur ahaa waa wada dhinteen intayna boqolkii gaarin haddaba marka saxaabadii ugu dambaysay nebiga taariikhdiisa markii la tiriyey kulli boqolkii sano waxaa la yidhi kulli qof dhaafay ma jiro oo waa socdeen halkaa marka daliil waxay u tahay nabiyullahi khadir calayhi salaam inuu dhintay ama aqwaasha daciifka iyo waxyaalaha israa'iliyaadka iyo waxyaalaha beenta axaadiista beenta oo la jamciyey iyo waxa weye maaragtay aathaarta beenta oo laga abuuray waxyaalaha caqiida xumada oo laleeyahay haweenadii buu soo baxaa meelahaasuu wareegaa dadku wax siiyaa waxaasoo dhan wax jira ma aha waa qowl baatila say uleeyihiin saxiixina ma aha oo waxa weye kalaamkaasi waa kalaam baatila waayo waxaasoo dhan wax ka jira oo ma jiraan daliilna looma hayo saxiixna ma aha allihii subxaana qaadirkaana maa anzala allahu biha min suldaan haddaba ma jiro allihii subxaana qaadirkaa waxau leeyahay wama jacalnaa libasharin min qabl min qablika alkhuld afa in mita fahum alkhaaliduun qof bashara oo dhan noocuu doona ahaado waa dhimanaya kullu nafsin daa'iqat lmowt qof aan dhimanaynin ma jiro qof walbana waa dhimanayaa qof noolaanayana ma jiro amaa in la yidhaahdo khadir haddii la isku khilaafay hadde waxa weye maaragtay qowlna waa qowl daciifa qowlna waa qowl saxiixa qowlka saxiixa waxa weeye khadir waa dhintay xilliguu doono ha dhintee mana soo gaarin xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo hadduu soo gaaro waa u imaan lahaa waa rumayn lahaa waxa weye kamana dambaynin oo waxa weye khadir waa dhintay ama waxa weeye nebinimadiisii waa inoo sugnaatay ama ayaa loo diray oo ciddee loo diray walcilmu cind allah ma hayno laakin waxaa sugan xilligiisii inay nabiyullahi khadir iyo nabiyullahi sule nabiyullahi muusa ay isku xilli ahaayeen oo is arkeen oo isla kulmeen oo inooga sheekeysay maaragtay ilaahay inooga sheekeeyey suurati alkafi nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis dheer kaga sheekeeyey oo imaam albukhaari iyo wariyeen ayaa sugan marka sidaa daraaddeed magaciisuna waa khadir laakin waa naynaasi baa la yidhi ka qaalib noqotay waxa weye nebi buuna ahaa ama in la yidhahdo waa nool yahay oo xilligan buu nool yahay waa qowl daciifa wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaغfiruka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin